بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله wman tabicahum biixsaani ilaa yowmi اddiin wa bacd annowcu athaalisu nooca saddexaad oo min alasmaa'i asmaada alcaamilati samaynaysa camal alficli ismulfaacili weeyi waxaan ka bilaabaynaa cashirkeenna saddex boqol iyo afar bogga ah saddex boqol iyo afar ismiga faacil iyo amhilatulmubaalaqada ayaan matnigeega soo qaadannay waxaynu arki doonnaa ismiga faacil iyo lmubaalaqada sharaxeega sida ay u camal falayaan annowcu haalisu nooca saddexaad oo min al asmaa'i asmaada alcaamilati camal samaynaysa camalalficli ficilka camalkiisu ismulfaacili weeyi ismiga faacil waa qeybta saddexaad ee sida facilka camal samaynaysa waxay ka dhigan tahay hadduu ficilkiisu faaciluun qaadanayey isagu faaciluun buu qaadan hadduu ficilkiisu faacil iyo mafcuulun bihi qaadanayey faacil iyo mafcuulun bihi buu qaadan hadduu ficilkiisu faacil iyo laba mafcuulun bihi qaadanayey sidii ayuu u shaqayni wa huwa ismiga faacil alwasfu waa wasfi adaallu addaallu kutusaya calalfaacili faacil buu ku tusayaa mid wax samaynaya aljaari wuxuuna ku dul dureersadaa calaa xarakaati almudaarici mudaarica xarakooyinkiisa iyo wa sakanaatihi reebniinadiisa ayuu waafaqaa kow ismiga faacil culima waa wasfi wa huwa alwasfu baynu nidhi ismi faacil marka laga warramayo ismiga faacil waa wasfi alwasfu haddaba wasfiga marka aynu rabno wasfigu waxaa la yidhaha maa dalla calaa xadasin wa daatin mutasifa waa waxa ku tusa xadad iyo daatadii ku sifoobaysay ayaa wasfi la yidhaahdaa ismiga faacil dhacdo iyo kii dhacdada lahaabuu ku tusi addaalu cala alfaacili markuu ku leeyahay waa maadadan meesha taalla ama xadadkan meesha yaalla waa kii luqawiga ahaa ama ficilka meesha yaalla kii samaynayey buu ku tusayaa kii lagu samaynayey ma aha waa kii samaynayey waxaa intaa dheer aljaari calaa xarakaati almudaarici wa sakanaatihi ismiga faacil wuxuu waafaqaa ficilkiisa mudaaric wuxuuna ku waafaqaa xarakada iyo reebniinka xarafka koobaad hadduu xarakoobo mudaarica ismiga faacilna waa inuu xarakoobaa xarafka labaad hadduu reebmo ismiga faacilna waa inuu reebmaa waa marka asalka laga warbixinayo oo maalan haddaan eego yadkhulu sow mudaaric ma aha walow hadda xarakada nooceega way isku khilaafaanba laakiin inay xarako isku waafaqaan baa shardiya yadkhulu markaan eega xarafka koobaad muxuu xarakaysan yahay yadkhulu waaso ma xarakaysna ya'du daakhilun baa ismi faacili xarafka koobaad isna muuna xarakaysnayn yadkhulu xarafka labaad ka warrama yadkhulu wuu reeban yahay sow ma aha daakhilunna xarafka labaad ka warrama wuu reeban yahay yadkhulu xarafka saddexaad ka warrama wuu xarakaysan yahay daakhiluna xarafka saddexaad wuu xarakaysan yahay walow nooca xarakada ama isku khilaafaan oo midna dama ha noqoto midna kasra ha noqdee waxaa laga yaabaa ardayda qaarkood inay yidhaahdiin qaa'imun iyo yaquumu baanu aragnay ma yagaa iswaafaqsan qaa'imun iyo yaquumu ereyga qaa'imun ah xarafka koobaad wuu xarakaysan yahay qaa'imun ka labaadna wuu reeban yahay laakiin yaquumu oo mudaariciia kowna wuu xarakaysan yahay labana wuu xarakaysan yahay sow kuwa halkaaba labaadka isku khilaafay yaquumu asalkeega sheega sarfiilayaashu ha sheegaan yaquumu muxuu ah asalku yaqwumu buu ah dee muuna labaadkii reebnayn yaqwumu asalka markaad u celiso way iswaafaqayaan inaguna shayga asalkiisaynu ka warbixinaynaa wa huwa ismiga faacil alwasfu waa wasfiga adaallu ku tusinaya cala alfaacili faacilka ayuu ku tusinayaa aljaari wuxuuna ku dul dureersadaa calaa xarakaati lmudaarici mudaarica xarakooyinkiisa iyo wa sakanaatihi reebniinadiisa ka daaribin oo kaleba weeyi wa mukrimin oo kaleba weeyi daarib iyo mukrim waa laba ismi faacil walaa yakhluu kama madhnaanayo ismiga faacil imaa an yakuuna inuu yahay bial mid ku sugan inuu al wato ow amase mujaradan in laga qaawiyo minhaa asha in laga qaawiyo fa in kaana hadduu yahay bial mid ku sugan camila wuu camal fali ismiga faacil mutlaqan kiyoon la kala qaadqaadaynin hadduu al wato maadiyan kaana macnihiisu maadi ha ahaado ow xaalan ama xilligaa la taagan yahay wax dhacayo xaala ha ahaado ow mustaqbalan ama mustaqbalba ha ahaado taquulu waxaad odhani jaa'a waxa yimid addaaribu kii garaacay zaydan zayd amsi shalay ereyga addaaribu wuxuu ku camalfalayaa zaydan oo mafcuulun bihiya haddana macnihiisu waa maadi oo amsi baaba la socota awil aana ama hadda kii garaacayey ayaa yimid aal'aan baa la socota oo wax hadda dhacaya ah ow hadan ama berri ku garaaci doono ayaa yimid ereyga hadan a la socota oo mustaqbal ah macnihiisu ama ka dhigaysa mustaqbal wadaalika kaasina kol haddii uu ismiga faacil alba qaato wax loo shardiyi ma jiro oo shardi aynu u xidhaynaa haba yaraadii ma jiro sababtuna ashani waa mawsuul ama waa ismi mawsuul wasfigan ku xigaana waa siladii silada meesheedana ficil ayaa dhici jiray oo daarib markaan idhaa daraba ayaa meesheedii ayuu dhacay fain kaana bial hadduu al wato ismiga faacil camila wuu camal fali muطlaqan kii wax lagu xidhayaaba jirin maadiyan kaana maadi ha ahaada macnihiisu ow amase mustaqbalan mid mustaqbala ha ahaado kelmadda ow xaalan ama xaal ha ahaado ow mustaqbalan ama mustaqbal ha ahaado ereygaa mustaqbal ah waa ismi mafcuul sida qoran laakiin waxaa la yidhi waxa wanaagsanaan lahaa in ismi faacil loogu dhawaaqo asal ahaan mustaqbilan in la yidhaahbaa wanaagsanaan lahayd laakiin carabta dhawaaqeega ayaa la raaciye waxay ugu dhawaaqeen ismi mafcuul laakiin macnaha meesha yaalla waa macnihii ismiga faacil mustaqbilan wey waa wax soo socda taquulu waxaad odhan jaa'a waxaa yimid addaaribu baa yimid kii garaacay zaydan zayd amsi shalay awil aana ama hadda garaacaya ow qaddan ama berri garaaci doona wadaalika kaasina lianna al al haadihi ee tanihi mawsuulatun waa mid la silaynayo wa daaribun lafdiga daaribihina xaallun wuxuu degay maxalla daraba daraba meesheedii ayuu degey in aradta haddii aad u jeeddo almudiya maaldi haddaad daaribka uga jeedo ow yadribu yadribu buu meesheeda degey in aradta haddaad u jeeddo hayrahu maadiga hayrkii oo ama xaal ah ama mustaqbal ah waalficlu ficilkuna yacmal wuu camal falaa fii jamiici alxaalaad xaaladihiisoo dhan buu ku camal falaa fakadaa kan waxa la mida maaka xal la degay maxallahu meeshiisa wa qaala imru'ulqays wuxuu idhi ninkii imru'ulqays la odhan jiray isagoo gabay tirinaya ayuu yidhi alqaatiliina almelika alxulalxilaa khayra macadin xasaban wanaa'ilaa wuxuu la hadlayey ama uu gabayga u tirinayey reerkii aabbihii dilay boqorkii aabbihii nimankii dilay ee ree benu asdi ama ree benu asad ayuu la hadlayey uu u hanjabayey wuxuu yidhi wallaahi laa yadhabu shaykhi baadilan xataa ubiira maalika wakaahilan alqaatiliina almelika alxulalxilaa khayra macadin xasaban wanaa'ilan wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi laa yadhabu tegi maayo shaykhii sheekhaygii waa aabbihii baatilan bilaash dhiiggiisu bilaash noqon maayo buu yidhi aabbahay xataa ubiiro ilaayoon halaago maalikan reerka ree maalig la yidhaa iyo wakaahilan reerka ree kaahil la yidhaa ilaayoon labadaa reer halaago lagama yaabo buu yidhi aabbahay dhiiggiisu inuu bilaash noqdo maxay sameeyeen alqaatiliin waxay dileen buu leeyahay waa aabbihii ayuu doonayaa inay dileen ama uu ku tilmaamaya alqaatiliina waxay dileen almelika boqorkii ayay dileen buu yidhi boqorkuna waa aabbihii eh, alqaatil wallaahi baan ku dhaartaye waa hoosta hoose wallaahidu laa yadhabu tegi maayo shaykhii aniga sheekhaygu baadilan baadil ku tegi maayo aabbahay bilaash ku tegi maayo ayuu yidhi oo waan u soo aarayaa wallaahi baan ku dhaartayo laa yadhabu tegi maayo shaykhii sheekhaygii ama aabbahay baadilan bilaash ku tegi maayo xataa ubiira ereygu waa abbaara buu ka yimid abbaarana waa bimacnaa ahlaka mujaradkiisuna wuxuu ahaa sidaynu garanayno baara oo halaka ahaa waa kelmaddaan odhan jirnay baarakumullah yaan la odhanin waa allaha idin baabi'iye haddii baarakumullah dadkaaad ku tidhaa allaha idin baabi'iya bay noqon haddaad tidhaa baaradu laazim bay ahayde kumtu xadday xaggay ka timidna waxaad odhanaysaa fafiihi xadfun uma tisaal waa kelmaddii la odhan jiray xataa ubiira buu idhi ilaayoon baabi'iyo ama aan halaago hadda baaradii unba abaara ka dhigo afcalo ka dhigay xataa ubiira ilaayoon halaago maalikan reerka ree maalig iyo wakaahilan reerka ree kaahil alqaatiliina ee dilay almelika boqorkii ayay dileen alxulalxilaa geesiga ahaa ama aadka u sharafta badnaa khayra macaddin ree macad oo dhankii ugu khayrka badnaa ayay dileen xasaban xagga sharafta iyo wa naa'ilan xagga waxbixinta maxallu shaahidkeennu waa ereyga alqaatiliina ah wuxuuna nasbistayuu ku camal falay almelika ayuu ku camal falay isagoo macnihiisu maadi ah oo wax tegey uu kaga warramayo wain kaana hadduu yahay ismiga faacil mujaraddan mid la qaawiyey minhaa asha laga qaawiyey fa innamaa yacmalu wuxuu camal fali uun bishardayn biwujuudi shardayn laba shardi haddii la helo culimmada qaarkoodna afar bayba ka dhigeen axaduhaa mid axaduhumaa midkood an yakuuna waa inuu yahay ismiga faacil bimacna alxaali wax markaa dhacaya macnihiisa aw ilistiqbaali ama wax soo socda macnihiisa laa bimacna almudiyi maadi macnihii inuu noqdo se looma baahna laa bimacna almudiyi maadi inuu macnihiisa yeesho looma baahna oo lama rabo macna maadi inuu yeesho waa inuu macnihiisu xaal yahay ama istiqbaal wa khaalafa waxaa khilaafay fii daalika shardigaa waxaa ku khilaafay yuna maadi noqonin ah alkisaa'iyu kisaa'i iyo wa hishaamun hishaam iyo wabnu maaliki wabnu madaa'in baa khilaafay fa ajaazuu waxay banneeyeen icmaaluhu ismiga faacil in la camal siiyo in kaana hadduu yahay bimacna almaadi maadi macnihii wastadelluu waxay u deliishadeen biqowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa wa kelbuhum aygooguna baasidun wuxuu fidinayey diraacayhi labadiisa jeeni bilwasiidi afaafka godka ayuu ku fidinayey ereyga baasid ah isagoo tegey oo eyga asxaabulkaafigu beri hore uu lugaha fidinayey ayuu haddana ku camalfalayaa diraacayihi waana macna almaadi wa ujiiba waxaa lagaga jawaabay aayaddaa bianna daalika kaa ismigaa faacile baasidka ihi calaa iraadati xikaayati alxaal xikaayatulxaal ujeeddadii ayuu qabaa xikaayatulxaalkana shalay baynu macnaynay waa in adiga lagu qadaro xilliguu kaasi dhacayay inaad joogtay ama shaygaa la qadaro hadda inuu dhacayo labadaa mid ahaan baa lagu suureeyaa xikaayatulxaal inay tahay maxay u deliishadeen ma iska yidhaahdeen uun talow maya deliillaha loo hayaa xikaayatulxaal inay tahay alaa taraa war miyaadan arkayn anna almudaarica mudaarica yasixu inuu asaxayo wuquucuhu inuu dhaco hunaa halkeennan taquulu waxaad odhan wa kelbuhum aygooguna yabsudu diraacihi baad odhan kartaa macnahaas waa sax carabi ahaan cidda dhadhanka carabiga iyo dawqa carabiga dhadhaminaysaa way fahmaysaa macnahaasi sax inuu yahay wayadullu waxaba deliil u ah oo kutusaya calaa iraadati xikaayati alxaal xikaayatulxaal in looga jeedo waxa ku tusaya ana aljumlata jumladaniba xaaliyatun waa xaaliya wa kalbuhum jumlada xaaliyadiihina xilligaa la joogo waxa dhacaya ayay ahaan jirtay wa kelbuhum walwaawu wowguna waawulxaali waa waawulxaal waxa deliil kale u ah oo ku tusaya baasidku inuu xikaayatulxaal yahay wa qowluhu ilaahay qowlkiisa wa qowluhu tacaala ilaahay baa yidhi wa nuqallibuhum laakiin ma odhan ilaahay wa qallabnaahum walam yaqul ma odhan wa qallabnaahum ma odhan oo maadi ilaahay kama dhigin wa nuqallibuhum buu ka dhigay mudaaric kol haddii mudaaricba laga dhigay waxaad ogaataa jumladan oo dhani waa xikaayatulxaalo wax markaa dhacayaa looga jeedaa shardiga koowaad ee ismiga faacil waa inuu macnihiisu xaal yahay ama istiqbaal laakiin lama oggola inuu macnihiisu maadi noqdo ashardu thaani shardiga labaad an yactamida waa inuu cusgado calaa nefyin nefyi waa inuu cuskado aw istifaamin ama istifhaam oo erey su'aaleeda waa inuu cuskado ow mukhbarin canhu mid khabar loo samaynayo mubtada'a waa inuu cuskado ow mawsuufin ama mid la sifaynayo waa inuu cuskado mihaalu nefyi nefyiga tusaalihiisu qowluhu waa qowlka gabayaagu uu leeyahay khaliilaya maa waafin bicahdiya antumaa gabayaaga odhanaya khaliilaya maa waafin bicahdiya antumaa ima dhammaystirin aniga gabaygaa laakiin waxaa laga yaabaa inay beydadkiinnu hoosta hoose oo kale inuu ku dhammaystirayo waa dhici karta aniga kor iyo hoostoona midnaba iguma dhammaystirin khaliilaya labadayda saaxiibow buu yidhi khaliilaya waa kana dhammaystiraya sow ma aha oo matniguba ku dhammaystiree maasha allah sharaxa sharaxan hoostaba aan ahayn buu ku dhammaystiray khaliilaa iyo maa waafiin bicahdii iyo antumaa idaa lam takuna lii calamaan uqaadicu gabayaagu gabay buu tiriyo wuxuu yidhi khaliilaya labadayda saaxiibow buu leeyahay khaliilaya warse ama saaxiibka inuu laamka ma kasruu sitaa mise kasre ma sito haddii laamka aynu kasrinno mushkilad ma leh oo khaliilaya khaliilaya labadayda saaxiibow maa waafin ma oofinaysiin bicahdii ballantayda antumaa labadiinnani ballantayda labadiinnani ma oofinaysiin idaa lam takuunaa markaydaan ahayn lii aniga calaa man kii kuwa igu caawinaya uqaadicu aan goynayey kaan goynayo haddaydaan iigu kaalmaynin ima caawinaysiin buu yidhi haddaba khaliilaya maa waafin ereyga waafin waa ismi faacil istifaam buu cusgaday oo maa ah ayuu cuskaday ismigii faacil halkaas sida inooga muuqata fa antumaa ereyga antumaa ihi faacilun faacil bay u tahay biwaafin bay faacil u tahay waa lictimaadihi wuxuu cuskaday cala nefyi nefyi buu cuskaday wa mihaalulistifaami istifaamka tusaalihiisuna waa gabayaaga kale gabayga tirinayee leh aqaadinun qowmu salmaa amna wowdacanan iima dhammaystirin kanna iimuna dhammaystirin aqaatinun ha hoostuu ku dhamaystiray sax hoosta hoose fartuuna ka duwine ayuu ku dhammaystiray wuxuu leeyahay gabayaago aqaatinun qowmu salmaam nawow dacanaan in yadcanuu faacajiibun cayshu man qatanaa aqaatinun miyay nagaadeen qowmu salma inanta salme qoomkeegii miyay nagaadeen amnawow mise waxay niyoodeen dacanan ayay niyoodeen inay guuraan mayay nega yihiin qoomkani mise irtixaal iyo geedibay ayay niyoodeen ninkani inanta selme ayuu gabayga ula jeedaa in yadcanuu buu yidhi hadday guuraan reerkay inantaasi ka dhalatay fa cajiibun waa wax lala yaabo cayshu man kii noloshiisa qadana meesha degganaa ka meesha ku hadhay ee degay een isagu la guurin noloshiisa waa loo yaabaya waa isle isaga isagaa isle anigaa isku yaabaya buu ley seenu noolaan buu leeyay markaa aqaatinun miyay nagaadeen qowmu salmaa salme qoomkeed amnawow mise waxay niyoodeen dacanan guurid qaatin waa ismi faacil wuxuu ku camalfalayaa ereyga qoom ah istifaan buuna ictimaaday aqaatinun adaa wa mihaalu ictimaadihi ictimaadkiisa waxaa tusaale u ah cala almukhbari canhu mid looga khabrayo uu ictimaado oo mubtada'a qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkii ina allaha ilaahay baaliqun wuxuu gaadhayaa amrahu amarkiisa ayuu gaadhayaa ina allaha baaliqun amrahu kaygu baaliqu amrigii buu qorayaa oo riwaayaddii xafsa uu ka warinayay caasim ahayd laakiin abiicamarka oo kale wuxuu akhriyayey ina allaha baaliqun amrahu oo baaliqana damete in la siiyo amrahuna mafcuulun bihi looga dhigo haddaba baaliqaasi waa wasfi wuxuuna ku camal falayaa amrahowdan ka dambaysa ayuu ku camal falayaa muxuu ictimaadu ah baaliqi ilayn alma watee mukhbari canhu buu ictimaaday mubtade ahaan jiray walow asalkiisa horeba mubtade ha ahaadee waa allaaha ismu inna dee xaqiiqada mubtadu ahaan jirayuu ka yimid wa mihaalu ictimaadihi ictimaadkiisa waxaa tusaale u ah cala almawsuufi mid mawsuufa uu ictimaadayo qowluka qowlkaaga marartu waxaan soo maray birajulin nin baan soo maray ninka oo daaribin garaacaya zaydan garaacaya daaribin waa ismi faacil alma wato zaydan buu haddana ku camal falay maxaa suurtagal uga dhigay inuu daaribkani camal falo ilan waa bilaa al eh wuxuu ictimaaday mawsuuf oo rajulka ayaa mawsuuf ah daaribkuna waa sifadii wa qowlushaaciri gabayaaga qowlkiisa ayaa ka mida oo gabayaaga qowlkiisii baa isna ku soo arooray muxuu yidhi gabayaagu wuxuu leeyahay inii xalaftu biraaficiina akuufahum bayna alxatiimi wa bayn xawday zamzamiin wuxuu leeyahay ninka gabyayaa gabayga markuu tiriyey waa baxrulkaamil weeye gabaygan oo kale lama ogola oo waxaan loo ogolayn sharciga ayaa diiday ninkana waynu arkaynaa wuxuu ka warramayo wuxuu yidhi innii anigu xalaftu waxaan ku dhaartay biraaficiina kuwa kor u taagaya akufahum gacmahooga bayna alxatiimi xatiim iyo wa beyna xawday zamzama labada xawd ee labada dar ee zamzamku uu leeyahay dhexdooda kuwa gacmaha ka taagayaan ku dhaartaye ninkani wuu dhaaranayaa wuxuuna ku dhaaranayaa dad ilaahay baryaya oo eh, eh, xatiim iyo iyo bi'ru zamzamka labadiisa xawd dhexdooda kuwo ilaahay ku barya ayuu ku dhaaranaya kolkaa dee adugu haddaad makhluuq tahay khaaliqaa umbaad asmaadiisa iyo sifaaddiisa ku dhaaraniye miyaa lagu ogol yahay inaad tidhaahdo waxaan ku dhaaranayaa makhluuq kale ku ducaysanayaan ku dhaartay buu leeyahay laguma dhaaran karo innii anigu xalaftu waan dhaartay biraaficiina baan ku dhaartay kuwo kor u taagaya akufahum gacmahooga kor u taagaya bayn alxadiimi meesha xadiim la yidhaa iyo wa bayna xawday zamzama zamzamka labadiisa dar dhexdooda nimanka gacmaha ka taagayaan ku dhaartay haddaba biraaficiin waa ismi faacil waa bilaa al fahum buu mafcuul ka dhigtay sidee buu u camal falay mawsuuf buu ictimaaday laakiin mawsuufkii baa la xadfay oo biraaficiina waxay ka dhigan tahay biqowmin raaficiin mawsuufku ama ha sheegnaado sidii marartu birajulin daaribin zaydan ama ha xadfanaado sida ka gabaygan ku jira oo kale ay biqowmin qoom baan ku dhaartay raaficiina kor u taagaya gacmaha wa dahaba wuxuu ku tegey al alakhfashu indhayare wuxuu ku tegey ilaa annahu isagu yacmalu inuu camal fali ismiga faacil wa in lam yactamid yuuna cuskanin calaa shayin shay oo min daalika kuwaa hore ka mida wastadalla wuxuuna deliishaday biqowlihi qowlkii gabayaaga ayuu deliishaday nin gabayaa-aa gabay tiriyo wuxuu yidhi khabiiruun banuu lihbiin falataakum ulkhiyaan maqaalaanta lihbiyiin ida dayru marati waa nin gabayaa-a ah oo gabay tirinaya wuxuuna kaga warramayaa uu kaga hadlayaa in nimanka reer banuu lihbi hadalkooga an laaqi laga dhigaynin nimankaasi way faalin jireen shimbiraha intay duuliyaan ama shimbiraha inay eh, intay eryaan ayaa xagga ay shimbiruhu dul maraan bay eegi jireen markaasay halkaa wax ka sheegi jireen nimankaasi niman waxa weeye waxa ay sheegaan inta badan uu dhaco uun laakiin haddana hadalkooga wuxuu ku leeyahay yaan la beensanin waa xogogaal nimankaasie eh. ninkan laftiisa dee niman faaliyayaal ah niman e, mutadayiriin ah oo tadayur samaynaya oo shimbiraha baasaysanaya waxba hadalkooga dhegaysan maysid cajiib buu ahaa gabaygan sababta uu ku yimid waxaan filayaa xilligii cumar inay ahayd xajka kii oo la joogo ayay xamaamka mid ka midihii duulay shimbir ay dhagax yaruu lugta ku qaaday markuu duulayey ayaa ku dhacay qof markaasuu nin reer benu lihibiyi sidaa weegay oo sanad ku dhimanayaa buu yidhi soo xamaamkaasi dhagax kuguma dhufan waa geeridaadii buu yidhi sanadkiibuu dhintay ma cumar binu khadaab buu ahaa talow qisadu ay ku dhacday waxaan filayaa ma eh, cumar inuu ahaaba ila tahay qisadu ciddii ay ku dhacday kolkaa gabayaagu gabay buu tiriyo wuxuu leeyahay khabiirun waa xogogaal lihbi nimanka ree reer lihbi ee falaata ku ha noqon mulqiyan mid laaqi yeelaya oo bilaash ka dhigaya maqaalata lihbiyin nin reer lihibiye hadalkooga ida dayru shimbiruhu marad markay soo maraan dee ilaahay uuna ku imtixaanayaayo hadday wax ka sheegaan oo wixii uu run noqdo qaybka ilaahay unbaa og laakiin imtixaan ahaan ayaa marar badan iyo lumin baa dad lagu lumiyaa wuxuu deliishanayaa akhfash ereygan khabiirihi isagoon ictimaad ba haysanin ayuu banuulihbin ku camal falay oo banuulihbin buu rafciyey buu yidhi wadaalika kaasina lianna banuulihbin ereyga banuulihbin waa faacilun faacil bikhabiirun buu faacilu yahay ereyga khabiir maca anna khabiiranka iyo khabiir lam yactimid aan cuskanin wax ictimaada wa ujiiba waxaa lagaga jawaabay bianna inagu naxmiluhu waxaan ku xambaaraynaa cala taqdiimi wa taakhiir oo fa banuu lihbin faacil maahee ahee mubtada'un waa mubtade mu'akhara wa khabiirunna mubtade maahee khabaruhu waa khabarkiisii saasay kaga jawaabeen jumhuurtu wa rudda waxaa lagu radiyey jumhuurta hadalka hadalkoogii biannahu shaanigu waxa weeye laa yukhbaru khabar lagama loogama dhigo bilmufradi mufradka caniljamci jamc banuudu waa mubtade jamaca khabiirkuna waa mufrad sidee bay sawkii alwujuub almudaabaqa bayna almubtada'i waalkhabar aynu haynay wa ujiiba waxaa lagaga jawaabay bianna faciilan faciil oo khabiir ah qad yustacmalu waa la isticmaalaa liljamaacati jamac baa loo isticmaalaa ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeye waalmalaa'ikatu malaa'iktu bacda daalika intaa kadib dahiirun way u kaalmaynaysaa rasuulka salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi ereygaa dahiir wuxuu khabar u dhacay malaa'ig oo jamaca isagoo mufrada sawkan haddaba sax inoo ah alraabicu ka afraad amhilatu lmubaalaqa waata loo yaqaano amhilatu lmubaalaqa haddaba amhilatu lmubaalaqa waa qaybta afraad ee sida ficilku uu u camal falo iyaduna u camal falaysa annowcu raabicu nooca afraad oo min alasmaai asmaada ka tirsan allatii asmaada oo tacmalu samaynaysa camalalficli ficil camalkii amhilatu lmubaalaqa weeye wahiya amhilatulmubaalaqadu khamsatun waa shan facaalun waa wasanka facaal ah wa facuulun iyo wasanka facuul ah wa mifcaalun iyo wasanka mifcaal ah wa faciilun iyo wasanka faciil ah wa facilun iyo wasanka faciil ah waa shan qaalo shaaciru nin gabayaa-a gabay tiriyo wuxuu yidhi akhalxaarbi labaasaan ilayhaa jilaalahaa walaysa biwallaaji lkhawaalifi acqalaa akhal xarbi buu yidhi dagaal nin la walaaloobay akhal xarbi isagoo ah dagaal ayuu la walaaloobay akhal xarbi dagaalka mid la walaaloobay oo laasimo isagoo ah labaasan isagoo aad ugu xidhanaya ilayhaa akhalxarbi ayaan ahay ama akhul ee haddii la kor dhigo akhaa la yidhaahdo xaalaa la ecraabayaa xarbi dagaalka mid la walaaloobay anigoo ah ama isagoo ah labaasan oo aad ugu xidha ilayhaa dagaalka dartii jilaalahaa qalabkii dagaalka loo xidhanayey qalabka iyo heeryada dagaalka ayuu aad ugu samaystaayoo gaadiidkiisu mar kasta u heeriyeysan yihiin waxa weeye koorihii iyo xakamihii iyo qalabkii unbuu gaadiidkiisu ku taagan yahay wuu gaashaaman yahay jilaal waxa weeye heeriyada iyo qalabka gaadiidka la saarto ayaa jilaal loo yaqaanaa ninkani dagaal buu la dhashay mar kastana wuxuu xidhan yahay heeriyadii dagaalka ayay gaadiidkiisa ayuu saarayaa walaysa mana aha biwallaaji alkhawaalif buulalka mid aada u gala acqala isagoo bawdiya naxsan marka raggu ishelaan ragga buulasha ku dhownta ma aha buu leeyahay anuu buulasha iyo meelaha xooguma galo ama ninkan ammaanayaa buulasha xooguma galo acqalna maaha nin bawdiya naxsanoo ragga qaar baa jira aan ordi karin oo bawdiyuhu ay gariiraan ayna hayn karaynin bawdiyuhu ayaa jira ma aha buu leeyahy acqal maxalushaahidku waa labaasan wuxuuna ku camal falay jilaalahaa waxaa kaloo ku jira wallaaj wuxuuna ku camal falay alkhawaalifidan ka dambaysa ayaa ah sidaynu arkayno laakiin wallaajka iska daa waa laazime kol hadduu laazim yahay iska daa labaaskun ku dayso wa qaala aakhar mid kale ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi daruubun binasli sayfi suuqa simaanihaa idaa caandimu zaadan fa innaaka daruubun baa tahay nin aad u garaaca binasli sayfi seefta afkeega ayaad ku garaacdaa suuqa simaanihaa geela aadka u shilshilis kuriskooga bartaa kuriska ayaad geela ka jartaa buu leeyahay ama saaqa ayaad ka jartaayoo saaquna waa boqongoyntii geela shilshilis ayaad noo boqongoysaa ayuu leeyahy ood boqonta ka jartaa daruubun anta adigu daruubun baa tahay nin aad u garaaca binasli sayfi seefta afkeegaad aad ugu garaacdaa suuqa simaanihaa geela aadka u naaxsan boqontooda geelaad noo boqnogoysaa buu yidhi si aannu u qalanno nu u cunno deeqsi baa tahay idaa cadimuu markay waayaan zaadan waxay cunaan fa innaka adiga ayaa caaqirun u gowraca mar alla markay dadku waayaan waxay cunaan adaa xoole u gowraca maxalu shaahidku waa daruub waa facuulkii wuxuuna nasbistay suuqa simaaniha wa qaaluu waxay yidhaahdeen waa mifcaalka eh innahu isagu la minxaarun aad buu u gowracaa bawaa'ikaha kuwa kursiyada waaweyn ereyga minxaar waa mifcaal wuxuuna ku camal falay bawaa'ika ayuu nasbistay ficiilkiina waa kan wallaahu ilaahay samiicun wuu maqlaa aad buu u maqlaa ducaa'a mankii ducadiisa dacaahu isaga barya samiicun tani waa ficiilkii wuxuuna nasbisanayaa ducaa'a wa qaala shaaciru gabayaabaa gabaytiiyo wuxuu yidhi atanii anahum maziquuna cirdii jixaashulkiir milyayni lahaa fadiidu nin baa lagu yidhi waxaa ku caayayey nimankaa ayaa ku caayayey oo adiga unbay kaa sheekaynayeen baa lagu yidhi markaa wuxuu yidhi waa nin sharaf le wuxuu yidhi ataanii waxa isoo gaadhay waa zaydulkhayl eh ataanii waxa isoo gaadhay waa saxaabi kolkaa ninka gabayga lihi ataanii waxa isoo gaadhay annahum iyagu masiquuna inay aada u jarjarayaan cirdi aniga sharaftayda sharaftayda ayay jarjaraanay ku tuntaan buu yidhi waxba ima yeelayaan waayo jixaashul kirmilayn meesha kirmilayn la yidhaahdo qaylashii joogay weeyi oo lahaa uu u ahaaday fadiidun cidii dameeruhu waa qaylal yaryare way ciyayaane iska daaya buu yidhi qaylasha iyo dameeruhu ha ciyaane kolkaas sidaa ayuu ku dhaafay maxalu shaahidkeennu waa ereyga masiquuna ah waa la jamciyey oo jamaca iyo musanuhu waxay u camal falayaan sida mufradku u camal falayo masiqun waa faciilun faciiluna owsaantii hadda aan marayna ee amhilatulmubaalaqada bay ku jiraan ereygan cirdiina waa mafcuulkiisii shantiiba wuu inoo tusaaleeyey sida halkaa inooga muuqata labaas waa facaal daruubna waa facuul minxaarna waa mifcaal samiicna waa faciil masiqun oo maziquunada ihina waa faciilun weeyi wa agharu lkhamsati shantaa waxa ugu badan isticmaalan xagga isticmaalka waxa ugu badan ahalaathatu luwal saddexda hore ayaa ugu badan wa aqalluhaa waxa ugu yar isticmaalan xagga isticmaalka alakhiiraani labada ugu dambeeya ayaa ugu yar wa kulluhaa dhammaantood taqtadii waxay keensanayaan takraaral-ficli ficilka oo lagu celcelinayo falaa yuqaalu lama yidhaahdo daraabun waa nin aad wax u garaacay liman daraba ninka garaaca maratan waaxidatan mar qudha wakadaaka waxaa la mida albaaqii inta soo hadhay wahiya iyadu fi tafsiili tafsiilka sida tafsiilka iyo walishhtiraadi shardiyada kasmilfaacili waa ismiga faacil oo kale sawaa'un waaba isku miduun waxaynu odhan jirnay tafsiilka xaggiisa marka laga hadlayo ismiga faacil hadduu al wato bilaa shardi buu camal fali amhilatulmubaalaqa hadday al wadato bilaa shardi bay camal fali dheh xagga shuruuddana haddii bilaa al uu yahay macnihiisu yuuna maadi noqonine xaal iyo istiqbaalna ha noqdo ictimaadna ha sito sidii oo kalunba amhiladana la odhanaya waa sawaabu sheekhu yidhi wa icmaaluhaa camalsiinteedu qowlu sibaweyhi waa sibaweyhi qowlkiisa iyo wa asxaabihi intii sibaweyhi taageertay asxaabtiisa ahayd wa xujatuhum waxay u xujaysteen fii daalika arrinkaa asamaacu maqalka carab laga maqlay iyo walxamlu in lagu xambaaro calaa aslihaa kii iyaga dhalay ee ay ka yimaadeenoo ismiga faacil ah wa huwa isaguna ismulfaacili waa ismi faacil li'annahaa iyadu muxawalatu waa la beddeley canhu ismiga faacil baa laga beddeley liqasdilmubaalagati baa looga beddeley mubaalaqo u qasadkeed walam yujiz ma bannaynin alkuufiyuuna kuufiyiintu mayna bannaynin icmaala shay'in shay camalsiintii oo minhaa iyada ka tirsan limukhaalafatihaa khilaafkeega darteed liowsaani lmudaarici mudaarica awsaantiisa ay khilaaftay iyo weli macnaahu mudaarica macnihiisaba wa xamaluu waxay ku xambaareen nasbal ismi ismiga nasbihiisa alladii ismiga oo bacdahaa ka dambeeya calaa taqdiiri ficlin ficil taqdiirtii bay ku xambaareen wa manacuu waxay diideen taqdiimahu in la hormariyo calayhaa iyada laga hormariyo wa yeruddu calayhim waxaa ku soo arooraya qowlalcarabi carab qowlkeega ama alcasala malabka fa ana sharaabun anu aad baanu cabbaa casalkaa ma arkaysaa sharaabka laga hormariyey kaa maxaad kaga jawaabaysiin baa layidhi kama jawaabi karaan walam yujiz mayna bannayn bacdulbasriyiina basriyiinta qaarkood icmaala faciilin faciil camalsiintiisa iyo wa ficilin ficil camalsiintiisa wa ajaaza aljirmiyu sheekha jirmi la yidhaahdaana wuu banneeyey icmaala ficilin ficil inuu camal ama camalsiintiisa duuna faciilin faciilse ma bannaynin liannahu isagu calaa wasni lficli ficilku ficil wasankiibuu ku yimid ka calimo iyo wafahimo oo kaleba weeyi laakiin faciilku kuma iman wax ficila wasankiisii in shaa allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam